mawdiic uu ka laazimi laha intii laga gaaro ilaa an yabiica wayalzamhu lbayc saasaa lagala jeeda cibaarada dambe xoogaa waxaa weeyaan macnaheeda way iska fogtay ayb fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo maa dalla calaa dalika midkaas maxaa ku tusinayo waxaan leeyahay faina rasuula allahi qultooda yaa meeshii ka maqan ama qiila oo wax lamid sidii bacda nusakha ay qabto faina rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa baaca waa gaday fii man yaziidu ninkii wax ku daraa beeciisa wa baycu man yaziidu ninka wax ku daraa beeciisane sawmu rajulin ninkii gorgorkiisa waa calaa sawmi akhiih walaakina albaayica lam yarda sawma alwal walaakina albaayica ninka waxgadaaya lam yarda ma raali noqonin asawma alwala gorgoradii horo xataa alaba ziyaada hadda waxa weeyaan faina rasuula اllahi baaca fi man yaziidu waxa weeyaan qiso oo lasoo gaabiyey asalkeedii waxay ahayd nin buu arkay nabiga alayه الsalaatu salaam tuugsanay markaasaa la gurigaadi maxaa yaallo markaasuu wuxuu sheegay wax yar inay yaalin maalan masaar iyo waxyaale xilsi lagu magacaabo waxyaalaha raashinka laysku dardaraa intaasaa gurigayga taalla buuri markaasaa layidhi ii keen waa keenay markaasuu nabigayaa iga gadaay ninaa yidhi dirham aan ka siinay markaasaa layidhi yaa ku daraay uu nabiga yaa ku daraay ninaa yidhi dirham kale yaa ku daraaye marka waxaan ka qaadanay in lagu gorgortama inayna banaaneen nabiga yaa ku daraaya faman yaziid baas yidhi yaa wax ku daraay marka hadday noqon lahayd in nin wax uu gorgortame qiimo nin uu yidhi in lagu dara ma banaanayn hadday noqon lahayd ninkii qiimaha hore sheegale in lagu gaabsaday noqon lahayd laakiin maadaama uu yidhi ninkaan dirhamaan bixinaa nebiga ninkii baayic ahay oo gadaya nebiga oo wakiilka ahay ma ogolaanin waa bannaan tahay marka la yidhaahdo yaa kaloo beec qabo ilaa meesha ugu dambaysa ay gaarto marka taas waxaan ka qaadanay in gorgoro laysla geli kara neefkii xoolaha ahaa iyo wixii la gaday guri iyo waxay ahaatabo laakiin laakiin markii raalinama dhacdo lidaa xoolihii ma gadanay gurigaada intaasuu kuu joogaa ninkaasaa kugu jooga haa uu yidhaahdo ee beeci noorida intii qoraalkii wax lagu jiray nin kale intuu yimaado wax kale ku dana markaa ma banaana taasaa la diiday fa ina rasuula allahi baaca waa gaday fii man yaziidu ninkii wax ku daraayo beeciisoo wax ka gaday wa baycu man yaziidu ninkii wax ku dar laleeyahay beeciisane sawmu rajulin calaa sawmi akhiihi weeyaan oo yaa wax ku dar haddii liya ninkii hore wax ku daray ninkaan labaad laba beeco laysku daray wa maxaa yeeley laakiin farqiga ugu dhexeeya waxaa waaye walaakina albaayica ninka waxgadaay lam yarda sawma alawala gorgoradii hore raalli kuma noqonin xataa alaba ziyaadata yaa wax igu daraayo uu yidhi markaas laakiin raalli hadduu ku noqdo in wax lagu daro ma banaano saas wa ayib taasna waan ka soo baxay annahyu can macnan yushbihu aladii qablahu fii shayin annahyu can macnan macno layska reebu u baab yahay macnahoo yushbihu shabahayo aladii qablahu fii shayin nahyigii ka horeey meel ka shabahayo wayufaariqu nahyigii horena ku faaruqayo fii shayin gayrihi shay asiga aan ahaynna ku faaruqay ah. waa macno daqiiq ah oo ninka aalibu cilmiga ah maskaxdiisa aad bay u dhalaalinaysaa runtii marka la fiiriyo kitaabkan aad buu uqiimo badanya markaad u fiiriso kutubtii la akrin jiray iyo kitaabkan yani waxaad dareemaysaa dihnigaada inuu taftiid iyo furfurin iyo macaani aad weligaa ku baraarugu lahayn yuu kugu baraarujinaya bimuruuri zaman marka waxaad noqonaysaa in sidii hore loola tacaamuli jira ad ula dhaqantid macnaha saas weeyaan marka eh, marka anaga sidaa hore kugu sheegay macnaha kitaabka inaan kuu caddayn un baan isku dayay dad badan baa mar kasta ii yimaado waxay leeyihiin war sheikhu kitaabka ma dhamayrabtaa mase dhex baad kaga tegi maalin aan lay weydiinayn ma lah eh, waxaan idinkugu bishaaraynayaa aniga sida ii qorshaysan ilaahay tiisa meel bay taalla inaan kitaabka dhamaynaya haddii ilaahay uu yihahdo waktiga iyo sidaan u akrinay haddaan ku wado wax kala imaana kitaabku waa dhammaanaya marka sidaa daraaddeed dadkaysan cabsi ka qabin marka taasna waxay raalli aad ku noqonaysiin inaan kitaabka la socodsiiyo inaan macaani badan oo sharax dheeraad usii badan inaan ka soo gaabsado taasna dantaa keenayso kitaab dhex kaga tagna waxaa fiicnaan lahayd inaan ku fahamsiiyo ulajeedada imaamu shaafici laakiin haddeertaan majlis lkhiyaar culamada isku khilaafsan iyo daliilu kuli waaxidin minhumaa iyo watarjiix wa sabab tarjiix had la sheega haddii la yidhaahdo hal sadar caawa dhaan dhaafi mayn sidaa daraaddeed laakiin ulajeedada imaamu shaafici inaan ku fahamsiiyo taasna adiga aada iska dheeraysatid baad yaan ugu tegay ayb أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس xadiidkan wuxuu leey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa wuxuu reebay can salaati buu reebay salaad la dukado bacda alcasri casrkii markii la dukado kadib salaad la dukado xataa taqruba الshamsu qoraxda intay ka dhacdo wacan salaatin waa reebay salaad in la dukada bacda subxi xataa taluca ashamsu qoraxda intay kasoo dhaso marka waxaa leeyahay salaad la yska reebay salaad casirka markii la dukado wixii ka dambeeyo salaad kasta nooc kastoy ahaato shay qalle ha noqoto salaad kaloo farad oo kaa tega ha noqoto sunno kale ha noqoto ma mamnuuc wada miya mase salaad gaar ahaa mamnuuce eh labadaas ale yuu kugu fasiraya marka salaada naga reebay hal hiya kullu salawaat miya mase salaatun duuna salaatin weeyaan taasaa laga hadlay أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu ri laa yتaxarى أحadكم أxadkin yousan ku dadaalin بصalaatii salaadiisi yousan la fiirsanin cinda طلوع الشhمس qoraxda markii soo baxaysa yousan la fiirsanin walaa cinda guruubiha xadiidkani kii hore isma diidan isku hal xadiid le waa macnahoodi akhbaranaa maaliku can zayd bni aslam can caطaa bni yasaar can cabdillaahi sanaabixi can cabdillaahi sunaabixiy cabdullaahi bn sunaabixigaas waxaa laysku haystaa ma nin oo taabici ah miya alaxmusi mase waa nin saxaabiya ah. musanifka haddaan oo shaarixa waxyaalaha ku dheeraaday oo dhan asigaas weeyaan ninkaas ma nin taabici amiya ah mase waa mid kale mase waa saxaabiya laisku khilaafsan yahay laakiin annaga hadda dhibaato weyn oo xadiidkan noo haysa mala mahma yakun min amri lianna alxujata tahbutu bima qablahu min alaxaadiid axaadiidta labada ka horaysayaaba kaaga filan qaala wuxuu idhi ina ashamsa tadlucu waxay soo dhalanaysaa wa macahaa qarnu shayطaani ayadoo shayطaanka geeskiisa saaran tahay bay qoraxdii soo dhalanaysaa faida irtafacad hadday kor noqotone faaraqahaa waa ka tegaya yani qoraxdii waxaa weeyaan xadiidkaa wuxuu kuu caddaynayaa sababtii loo reebay in qoraxda markay soo dhalanayso iyo markay lix saac oo macnaha lix saac shardi maahane markay ay istiwa noqoto qoraxdii laba ubar ay ku istaagto iyo markay dhici rabto cillada salaada in la dukada loo reebayo xadiidkan kuu caddaynaya xadiidkan ma ahane axaadiid badanaana macnahan ku soo aroortay marka wuxuu leeyahay ina ashamsa talucu wa macaha qarnu shayaan qoraxda markii soo baxay shaydaan geeskiisa idoo saarantahay soo baxaysa annaga say u saaran tahay iyo kayfiyadeeda raadin mayna nabigaan ka maqalnay qulnaa samcan wa aacata waxa weyaan caqli ahaan haddaad nusuusta nebiga aad ula timaadid waxaa weyaan iimaankaada wax gashaa dhici kar faida irtafacat hadday kor noqotana faaraqahaa marka hadda qoraxdaas biictibaarika anta weeyaan laakiin annaga markay noo soo dhalanayso dad bay lix saac u tahay waan wada ognahay markay annaga lix saac noo tahay daday usii dhalanay hadda maalan annaga iyo maraykanka lix saac kala dambayna lix saac oo kaamil ah inaga dambeeya haddeertaan annaga markaan saaca sabca aan joogno ayaga waxay joogaan duhurkii saaca sabca kale eh, toddobadii saacoo duhurnimay waktigaan jooga marka annaga marka biictibaari lanaa annaga markay qoraxda noo soo baxaysa xugumka nebiga markaasoo nagu dabaqma ee dhihi mayna waxaan ogaanay qoraxdaan inay saakii dad usoo baxday dhihi mayno laakiin annaga waxaan ku tacaamulaynaa bixasabi maa yadharu lana waxa noo muuqdo intaas un weeyaan saas inay tahay waxaa uu daliil eh haddii qoraxdan ciday saaki u soo baxday ay tahay annaga salaad subxeed maba naga ansixi leh annaga salaad subxeed way naga ansixaysaa liannahu waqtiga waagi hadda noo bariyay qoraxda nooma soo bixin xukumkeenna kaas weeyaan ninkay lix saac u joogtana xukumkiisa uu leeyahay markaa nin kasta saasuu ula dhaqmay uma ida stawad qoraxdii hadday ekaato qaaranahaa haddana waa la soo xariirsadaa faidaa zaalat hadday ida stawad macnaha hadday labubarka ku istaagto haddana shaydaankii geeskeeda baa soo imaanay faidaa zaalat marka hadday dhinacaan u badato oo dhicitaankaa faaraqahaa uma idaa danat lilguruubi markay dhici rabtanen qaaranahaa faidaa qarubat hadday dhacdane faaraqahaa wanahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam marka waa reebay can salaati salaad in la dukado fii tilka saaca waxaana loo reebay waxay tahay in aan ayna u imaanin ama mala ama shubha inay salaadan shaydaankaas lagu caabuday waktigaas qoraxda la xariisanay waxaa laga yaabaa waktigaas uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ou lahaa dadka badan inay xikmadooda aqoonin laakiin nebigu wuxuu diiday dadka qoraxda caabuda in laisku shabaho liannahu annagan waxaa nagala reebay yahuud iyo nasaara in isku shabaha fii jamiici alashyaa walidaalika nebigu wuxuu yihi macnaha latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin ogolaasho ma waa diido marka ummad baa jirto oo shamsada caabuddo qoraxda markii soo baxayso iyo marka dhacayso qaara alhindiya shibhi lhindiya la yihahdaa hindiga iyo qola baakistan iyo bangladesh iyo sirlanka iyo isku wada dardar waxaa laga helaa ummad oo cubaadu shamsi ah qoraxda markay soo dhaysato aroortii saaasaa loo fiirinayo ilaa ay hal saaca amal ama rubi saaca ay soo dhaafto indhihiyaa la taagaya haddana galabti markay dhacay haddana saasaa loo fiirinaya marka nebiga biwaxyi ku ogaaday inay dadkaas jiraan ee uu ka reebay ummadiisa inay waktigaas salaad ay dukadaan ayagoo isku shabahaya dadkaas salaadaasoon sabab lahayn sida noo imaan doon marka qofka bani aadamkaa yani waxaad ku yaabaysaa ilaahay waxau ihi afalam yasiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha dad baad arkaysaa waxyaalahay caabudayaan nin dirigtoor ah oo ama dhakhtar ah ama muhandis ah yaad arkaysaa neef lo kadaba oynay ee ilaah intuu ka dhigtay waa nin intaasoo culum soo dhameeyey tiknolojiga iyo qamar sanaaci inuu samaynaya cirka uu diraa laga yaabo maca daalika dihnigiisa neef la aho iska socdaba xaaladiis ilaahay og yahay buu maanta dhan daba oynaya haddii eraboortka hadday soo gasho hindiga waxaa weyaan diyaaradda maanta dhan way wareeganaysaa ilaahoodii baa meesha fadhi yani qofka bani aadamka caqligiisa ilaa daraja waxaa laga helayaa yani qaaradaas wax haboon lagu hadla maba ahaana dad caabudaya farji lmara ah oo ilaah ka dhiganay marka qofka bani aadamka markuu ilaahay ku xiran yahay insaaniyadiisa iyo si u kormaray markuu ilaahay ka tagana meesha uu tegay nin baan weydiiyo waxaan idhi warniyow inkastoo wax iska xun ay tahay nimankaas naagta farjigeeda ama ninka dakarkiisa caabuday maxay cillo ah ay sheega maadaama aad ku dhex nooshiin waan weydii buu yidhi waxay leeyihin <laughs> haddiiba aan naagta farjigeedaba aan la caabudin maxaa kaloo la caabudi lahay meesha aan ka nimid ooba annaga dhan aan ka tarannaaba meesha tan eh meelka nafci badan ooba la caabudi lahayba ma laha waa ku kaas intaasaaba xujada dhan ooba loo caabudaabaa intaas yani wax lala yaabo weeyaan walidaalika laa yacrifu lislaamu man laa yacrifu ljaahiliya buu cumar bn khaaab yiri taas waxaan kugu sheegaa wax la sheega ma ah laakiin ninka muslimkaa inuu caqiidadiisa hagaajiyo uu ilaahay ku xirnaado oo waxaan kaloo isaga dhameeyay caqligii saasuu ku hagaagsamay haddiid kullamaa aada xoogaa sii xumaatidna waa sii degaysaa marka dambe ilaahyaal badanaad yeysanaysaa kan maad ka cabsataa kan maad wax siisaa kan maad samaysaa sida ilaahay uu yidhi daraba allahu maala rajulan fiihi shurakaau mutasaakisuun yani dhibaatadeeda waa waa mithaal oo ninka mu'minka hadduu dhegaysto wax badan uu dareemi karaa ilaahay ka cabso nafci iyo durna ilaahay ka rajay waxaan kalena iska dhaaf intaasun bay ku eg tahay waa ayib eh, marka musanif waxau leeyahay faxtamala annahyu min rasuuli illahi faxtamala annahyu nahyiga waxau ixtimaali karaa oo min rasuuli illaahi ka ahaaday cani salaati uu naga reebay fii haadihi saacaati macnayayni laba macno o ixtimaali ayb axaduhumaa labada macno midkood wahuwa acamuhumaa saa ugu caamsane an takuuna salawaatu salaada inay ahaato weya kulluhaa dhammaanteed waajibuhaa waajibkeeda alladii waajibkoo nusiya la iloobay oo waniima canhu laga hurday iyo wamaa lazima biwajhin min alwujuuh iyo wixii laazimay wamaa lazima ityaanuhu oo salaadii nadarka eh, iyo wixii lamid ah iyo wamaa lazima wixii laazimay biwajhin kuu laazimay oo min alwujuuhi ka mid ah oo minhaa min tilka salaati ka mid ah muxaraman inuu ahaado an takuuna salawaatu kulluhaa muxarama salaad kasta inay muxaram noqoto fii hadihi saacaat salaad kasta inaan waqtigaan la duka karin inay noqoto waa macnaha caamka walaa yakunu liaxadin axadna malaha usan lahaanin dheh laa yakunu liaxadin usan lahaanin an yusalliya fiiha inuu ku dukado walow sallaa hadduu dukadane lam yuؤddi dalika midkaas ka gudi maayo canhu can الshakصi maa lazimahu min asalaati salaadii lagu lahay ka gudi mayso in la yidhaahdo kamaa kamaa yakunu sa uu ahaanayo man qadama salaatan salaad ninkii hormariyo qabla dukuuli waqtihaa waqtigeed intuusan gelin lam tujzi canhu sayna ugu gudaynin sidaasoo kale haddii awqaadkan ou dukado oysan ka ansaxaynin in macnahaas lagu ximbaaro hal macno macnaha hore waa fahamtay wuxuu ku leeyahay macnaha hore in la yihaahdo salaad kasto inuu musanifka iska soo gaabiyurada bijamiici anwaaciha muxaram ay noqonay farad ha ahaato sunno kale ha noqoto wax nazar nadar ku laazimo ha noqoto muxaram bay noqonaysaa haddii ay dhacdo ninkii inuu dukadane salaad waktigeeda aan gelin oo la dukadoo kale ka noqonaysa oo baatil ah halkaas macna in lagu ximbaaro waa suuragal buu leeyahy aan kugu celiyo axaduhumaa labada macno midkooda wahuwa acamuhumaa an takuuna salawaatu salawaadka inay tahay kulluhaa dhammaanteeda waajibuhaa an takuuna yani kulluhaadaas ay bedelka tahay salawaadki an yakuuna waajibuhaa inuu ahaado aladii waajibkoo nusiya salaad waktigeeda la iloobay aada soo xasuusatay waktiga qoraxdu soo baxayso ama qoraxdii oo lix sac joogtay ama dhacayso wa niima aw niima canhu ama farad laga hurday ama waa la ilooba ama waa laga hurdo iyo wamaa lazima waxii laazimay biwajhi min alwujuuhi wej kastaba ha ku laazimto oo minhaa min asalawaati ka mid eh waxay ahaanaysaa muxaraman khabarkii kaan an takuuna salawaatu muxarama salawaadkii oo dhan muxaramay noqonaysa fii hadihi saacaat laa yakuunu liaxadin axad ma laha an yusaliya fiiha awqaadaas inuu dukado walow sallaa hadday dhacda inuu dukadane lam yu-addi daalika midkaas ka gudi maayo canhu can shaksi maa lazimahu min asalaati salaadkii ku laasimina ka gudi mayso kamaa yakuunu sa wuu ahaanaya man qadama salaatan salaad ninkii hormariyey qabla dukuuli waqtihaa waqtiga intuusan gelin lam tujzi canhu sayna ugu gudaynin saas oo kalea ninkii waqtigaas dukaday usan ugu ansaxaynin halkaas macno macno macnaha labaad wahaanihimaa inuu yidhaahdo aheeda laakin waxtamala buu yidhi waxtamala wuxuu ixtimaalaa nahyigaas an yakuuna araada bihi nabiga ula jeedo bacda salaati salaadii qaarkeeda duuna bacdi in salaadoo dhan ay aheena qaar kamida loola jeedo fawajadnaa waxaan helnay buu yidhi asalaata salawaadkii oo dhan lagala jeedaah tatafaraqu biwajhayni salawaadkii laba laba weji inay ku kala tegayso inay laba macnaha inay eh, laba meel ay ku kala tegayso axaduhumaa maa wajaba wixii waajibay weeyaan oo minhaa min asalaati ka mid eh falam yakun limuslimin nin muslim ma laha tarkuhu inuu ka taga waajibkaas fii waqtihi waqtigiisa inuu ka taga ma laha walow tarakahu haddau ka tagane kaana calayhi waxaa korkiisa qadaahu inuu soo celiyo salaad baa ku dhaaftay inaad horta salaaddii aada u qasadid waktigeeda ina dhaafisid ma lihi hadday dhacday inay ku dhaaftana inaad soo qallaysaa waajibkuga walaakharu qaybka labaad axaduhumaa maa wajaba walaakharu midka labaada maa taqaraba cabdigii wuxuu ula dhowaaday waa ila llahi tacaala bitanafuli fiih waxuu asiga samafalanayo ou ilaahay ugu dhawaado waajib ku ahayn waa waqad kaana lilmutanafili ninka sunnaysanaya wuxuu leeyahay tarkuhu inuu ka tago bilaa qadaain lahu bilaa qadaaءin lahu lidalika mutana lidalika annafl sunnadaas ayada inuu soo qalleeya ma ah calayhi cala shaksi qalle lagu leeyahay maaha sunno aada duka jirtay haddaad ka tegtid ina soo qallaysid waajibkugu ma ah waxaa laysku haystaa sunnooyin kale hadda rawaatibka aan ku magacaawno salaada subxeed labada ragco ka horeyso duhurka labada ka horeysa ama afarta afarta ka dambayso maqribka labada ka dambaysa cishaa labada ka dambaysa haddii aan qadarno qofkii inay ka tagaan waa duka jirta waa ku dhaaftay ma lasoo qalayna ma sameye madhabta shaaficiga saa taqaanin waa lasoo qalaynaa waxaa leeyahay maadaama faradka lasoo qaleeyey sunnadana nafli bay aheed faradka jidaysa in soo qallaysaa fiican qolo kale waxay leeyihiin maya wax la soo qallaynayo sunno ee waxaa ka jiro rakcat alfajri iyo witrka witrka nebiga wuxuu yihi xadiid saxiixa ninka hadduu witrka tegi jira habeen u dhaafo ou soo qalleeyo qoraxda markay soo baxdo ilaa an tazuula waxay la mid tahay asoo habeenkii la yimid baa loo qorayaa baa xadiid saxiix witrka taasaa u daliil sunnada nabigo witrka oo rakcatayni qabla alfajri ane waxa uu daliil nabiga alayh salatu slam maalinku salaada ku hurday ee markaa waadiga ay ka baxeen sunnadii buu dukaday markaa nabiga alayh salatu salaam laakiin inta kale lagama haya baa lagu leeyahy ilaa xadiid umma salama oo weydiisay nabiga ma soo qalaynaynaa sunnadii naga tagtay haa uu yidhi xadiidka qolada way daciifinayeen qaarne waxay leeyihiin waa ogolaanaya almuhim mas'ale khilaafiya weeyaan laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay shay sunno ood la imaan jirtay haddaad ka tegtid waajib kuwa ma aha inaad soo qalaysid laakiin haddaad soo qalaysid waad banaantahay iyo ma banaana taas baab kale wa ayib markaasuu musanif marka labadaas qaybay u kala baxaa salaadii mid sunnaa iyo mid waajib wawajadnaa waxaanu helnay alwaajiba calayhi midka waajibka ku ah oo minhaa min asalawaati ka mid e yufaariqu taawuca midka sunadii inuu kala tagsan yahay usan uusan waafaqsanin yufaariqu inuu macnaha uu khilaafsan yahay ataawuca fi safari waxaan ogaanay faradka iyo maxaan idhaahdaa iyo sunada markii oo muqiim lagu dukada isku suuro waay laakiin markii safar la isla aado waa iskhilaafsan yihin idaa kaana almaru qofkii hadduu yahay raakiban mid oo macnaha wax fuulo fa yusalli lmaktuubata waa dukanaa bilardi buu ku dukanaa waa soo degaa laa yujzi'u gayruhaa sidaas si aan ahayn ma u bannaano haddaad safar ku jirto oo daabad aad saaran tahay ee faradki inaad dukata ay tahay inad soo degto dhulka ku dugtaa waajib kugu ah wanaafilatana waa dukan karaa raakiban asoo wax saaran mutawajihan asoo u jeedo meeshuu rabo xayu shaa meeshuu doona asoo u jeedo uu dukan karaa marka waxaan fahamnay sunnadii iyo faradkii horta meeshaas waa isku khilaafsan yihin wa mufaraqaani haddana way kala tagsan yihiin fi lxadari wasafar markii la nagaad iyo markii la tagsan yahay markii safar lagu jiro iyo markii la nagaadsan yahay waa isku khilaafsan yihiin walaa yakuunu uma laha liman ataaqa alqiyaama ninkii yani safarka say isku khilaafsan yihiin sunanta lalama imaanayo safarka calaa qowlin weeyaan salaada faradkeena waa la gaabin karaa sunnada ninka dhahaya markii safar lagu jiro waa lala imaanayaa qolabaa saas qabta igane lama gaabinay sideeda loola imaanay faradka waa la gaabi karaa macnihii saas weeyaan haddana waxay isku khilaafsan yihiin walaa yakuunu ma u banaano liman ataaqa ninkii karo alqiyaama inuu qiyaam ku dukado uma banaano an yusalliya waajiban waajib inuu dukado oo mina salaati ka mida qaacidan asoo fadhiyo salaad farad ah ninkii awoodi kara inuu roro ku dukado inuu fadhi ku dukado uma banaano wayakuunu daalika lahu wayakuunu waxaa u ahaa daalika midkaas oo fadhiga lagu dukado yaa lahu lishaksi ou leeyahay fi naafila sunna hadday tahayna fadhi waa lagu dugo karaa marka falama اxtamala almacnayayni labadii macnoon kuu sheegay markay ixtimaasha wajaba calaa ahli اlcilmi waxaa ku waajibe an laa yaxmiluuhaa sunnadaas nebiga inaysan ku ximbaarin calaa khaasin macno gaar ah duuna caamin macno kale oo caam eh ka soko ilaa bidilaalatin caddayn inay jirta mooye cajaynta caddayntaoo min sunnati rasuulillaahi ka ah aw ijmaaci culamaai lmuslimiina dadka muslimiinta inay ku ijmaacaan mooye aladiina muslimiintoo laa yumkinu ayna suuragal ahayn an yujmicuu inay ku ijmaacaan calaa khilaafi sunnatin sunno si aan ahayn oo khilaafsan sunnadoo lahu linabiy u sugnaatay waxaa la leeyahay sunnadaas nebiga ah hadday laba macno ixtimaasho macnaha caamka ah oo wax allaale waxay tusinayso in lagu ximbaaraa in lagu ximbaaraa waajibe macno khaas laguma ximbaari karo ilaa nebiga inuu macno khaasa ku ximbaara mooye ama dadka muslimiinta ah waxay ku ijmaacaan in la helo mooye oo dadka aan suuragal ahayn inay sunada nebigana meel ay tahay ayagana ijmaacooda meel ay tahay qaala wuxuu ihi wahaakadaa sidaas gayru haadaa ou ahaaday midkaan midan ahaynna saas in loola dhaqmaa waajib oo min xadiidi rasuulillahi midkaan keli ma aanay midkaan midkii aan ahaynna saasaa loola dhaqmaa huwa asiga cala daahiri buu ahaanayaa midkaan daahirka in lagu ximbaaro oo min alcaami ah yani an yuxmala cala alcaami ahaahiri saas ujeeda xadiidka macnihiisa caamka oona ka muuqdo xataa taأtiya dilaalatu canhu tusayn nebiga intay ka timaada mooye kamaa wasaftu aw biijmaaci lmuslimiina annahu xadiidkaas calaa baطinin macno qarsoon inuu yahay duuna daahirin macnaha caamka oo daahirkaoo muuqda aan ahayn ilaa nebiga sunno inay ka timaado ama muslimiinta ay ku ijmaacaan xadiidkaas calaa baatinin macno qarsoon inuu tusinayo duuna daahirin macnaha muuqdaan ahayn wa khaasin macno gaar oo uu tusinayo duuna caamin fayajcaluunahu waxay ka yeelayaan bimaa jaaءat calayhi sunnadaas waxay ku timid bimaa jaaءat calayhi dilaalatu bimaa jaaءat dilaalatu tusinta waxay la timid calayhi calaa dalika almri calayhida hore in laiska gooyaa fiican wayutiicuunahu nebiga ay adeecaan fi lamrayni labada amarbo jamiican oo markuu caam sunnadiisa ay ku soo aroortay caam lagu ximbaaro sunnadiisoo gaar ku soo aroorto gaarka dhigaysa hadday timaadaan in lagu adeeco marka saasaa waajib fayajcaluunahu waxay ka yeelayaan bima yani calaa maa jaa-at weeyaan waxay ula timiday adilaalatu calayh ama bimaa jaaءat canhu dilaalatu calayh saas la yihahdo waa fiicanta wayuiicuunahu nabigay ku aeecayaan fi mrayni fii kala amrayni jamiican labadaba amar nabigay ku aeecayaan marka sunnadii nebiga oo soo hormartay labadii macnou kuu soo sheegay ina macnahan dambe lagala jeeda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 ha noqdo nadar ha noqdo sunno kale ha noqoto in ayna bannaaneen awqaaddaas nabiga calayhi salaatu wasalaam uu reebay in la dukada inayna bannaanayn taas oo ah xadiidka daahirkiisa uona u dhow saas weeyaan waxaa dhici karta buu yidhi in loola jeedo salawaad oo dhan aan loola jeedin ee salawaadka qaarkeed in loola jeedo oo faradka ay ahayn ee shayga sunnada ay tahay markaasu wuxuu leeyahay waxaanse kuu sii horumarinaya faradka iyo sunnada meelo badan bay isku khilaafsan yihiin oo ay ka mid tahay buu leeyahay soo qallay maayo faradka ninkii ka taga uu dambaabayo sunnada sidaas ayna ahayn marka eh, sida markii eh, safar loo joogo qiblada in loo jeesto ay waajib tahay faradka sunada ay khilaafsan tahay taas gogol dhac buu u sameeyey in horta faradka iyo sunada iskhilaafsan yihin qayb weeyaan markaasu wuxuu ku leeyahay labadaas macnood aan soo sheegay waxaa waajib ee sunada nebiga in lagu ximbaaro macnaheeda caamka ah oo guud nabiga nahaa can isalaati bacda asubxi xataa tatluca shamsu haddii la yidhi salaad oo dhan in lagu ximbaaraa waajib ah ilaa in nebiga laga helo mooye dalaalo gaar ah oo tusinayso in salaadoo dhan aan loo jeedin ee qayb kale loo jeedo marka musanifku wuxuu leeyahay labadii macnoon kuu sheegay inuu mid ka dambe yahay ee waxa layska reebay salaadoo dhan aysan ahayn ee qaar ka mida ay yihiin yaan kuu caddaynayaa buu leeyahay taasna aniga min cindii ma ahna nebiga calayh isalaatu wasalaam hadalkiisaan kulminaynaa waxaa noo caddaanaya nahyigaas wax loola jeeda macnihiisa aan kuu sheega markaa marka xadiidkan buu musanifka sheegay akhbaranaa maliku can zayd bni aslama can caطaa'i bni yasaarin wa can busri bni saciid zayd bni aslam baa wuxuu ka warinaya caطaaء bni yasaar iyo wa can busr bni saciid ay ana licaطaa fi hada اlxadiidi shaykayni axaduhumaa la ana lizayd bni aslam dheh في hada الxadiiثi شhaykayni أxaduهmaa caطاء wثanي bsr بن سacيid iyo mid saddexaado waa an اlأcraj ah saddexdaas yuxadiثuunahu inay sheegayaan baan maqlay buu yihi can abi hurayrata ana rasuula الlahi qaala inuu yihi man adraka rakcata ninkii rakca haleelo oo min الصubحi kamid eh qabla an taطluca الshamsu qoraxda intayna ku soo bixin faqad adraka subxa subxigii ninkaas waa haleelay oo waxa weeyaan ada uu ku dukado qalla kama ah waman adraka rakcatan ninkii haleelay rakca oo min alcasri kamid eh qabla an taqruba ashamsu qoraxda intayna dhicin faqad adraka alcasra casrikii waa haleelay oo waqtigiisu waa gaaray ayb eh, marka hore xadiidkan abi hurayra waa xadiid macruuf muttafaq calayhi weeyaan macnihiisa ma aha sida hadda daahirka kuula muuqato oo salaadii casr waa iska dib mari kartaa ilaa hal ragca waqtiga uu ka dhinaado marka haddaad geshid waktigeedaad ku dukato casirkii waad haleeshay subaxina waad iska sugaysaa qoraxda intayna soo bixin horteeda hal ragcaad dukanaysaa ragcada kale qoraxday kugu soo baxda waxba dhibkaama saarna macnaheeda saas ma ah xadiidka waxaa loo jeedaa nin duruuf ay lasoo soo gudboonaatay ama hurdo ay la tagtay ama hilmaan uu ku dhacay haddii ay dhacdo inuu soo miiraabo ama uu soo kaca ama waktiga u xasuusto ee salaadii casirkoo tegaysa hal ragca waqtiga uu ku dhaca inta kalena ay qoraxda kadib ka dhacdo ama hal ragca intuu dukada subaxii markaa qoraxda ay kusoo baxdo ninkaas waxa weeyaan salaadii qaybteedu haleele qeybta kale soo jiidanayso wabitaali waxaa loo xisaabayaa nin salaadii ada ku dukaday mar waxa weeyaan waa macduur marka kalena waxay tahay baa la leeyahay qeyb salaada kamida ah, waqtigeeda buu soo haleelay marka waktigan baa wakti kala jiidanaya macnihii saasay noqonayso macnaheedii laakiin maaha ma banaana nin muslim ee waktiga salaada inuu qaarkeed u qasday inuu ka bixiyo hada laa yajuuzu ilaaqan layskumaba haysta khilaaf inn kama joogto laakiin nin duruuf ay lasoo gudboonaato un baa laga hadlaya ayib qaala shaaficiyu wuxuu uri falcilmu yuxiiu cilmiga wuxuu koobaya ana almusalliya rakcatan ninkii rakca dukaday oo min asubxi kamid ee qabla طuluuci الshamsi qoraxda intayna soo bixi iyo wlmusalliya rakcatan ninka rakca dukaday min alcasri kamid ee qabla guruubi الshamsi qoraxda intayna soo bixin qad sallayaa macan inay dhammaantood dukadeen fii waqtayni laba waqti inay dukadeen waqtaynkaas oo yajmacaani kulmanaayo taxriima waqtayni laba waqti oo in la dukada xaaraam ay aheyd bay kulminayaan maxaa yeelay waxa weeyaan nebiga wuxuu uri ninkii bacda subxi aan la dukan xataa taqruba shams marka waxaa la leeyahay laba awqaad haddii lakala bixiy shan waqti bay noqonaysaa haddii laysku qayban oo laysku darana saddex waqti min salaati الصubxi xataa taطluca الshamsu wa tartafica qiida rumxin hal waqti haddii laga dhigo waa la heli karaa ayb wa cinda istiwaa'ihaa ilaa an tazuula hal waqti weeyaan wa bacda alcasri xataa taqruba shamsuna waqti waa saddexdaas waa laisku koobi karaa axaadiida qeybteed baasi kala saarta waxay leedahay bacda subxi in la dukada ma banaano xataa taطluca الshams hal qayb waa wa bacda طuluuci shamsi in la dukana ma banaano xataa tartafica qiida rumxin markaa laba waqti baad ka soo qaada zawaalka waqtigiisa hal waqti waa iska dhaaf ayib wabacda alcasri xataa taqruba الshamsu ma banaano wa cinda isfiraari الshamsi wa mayalaanihaa lilguruubin in la dukada ma banaan xataa taqrub marka casirkii waqtigiisii oo laba laga soo qaaday iyo subxiyo wallaba laga soo qaaday iyo duhurkiio hal waqti shantaas waqti bay saas ku noqon karaan haddaad isku guudbudinoo hal saddex waqti bay noqon karaan marka musanifku wuxuu leeya xadiidka nabigu waxaan ka qaadanay ninkii la yidhi casir casirka intuusan bixin ninkii hal ragca dukado macnihii maxay noqotay cinda guruubi shamsi buu dukaday qoraxdii oo dhici rabto ilaa an taqruba nahyigii ahay ma uusan samayna waqti buu dukaday ayib tii subxa ahayd waxaa lihi bacda subxi yousan dukanin xataa tadluca ashamsu ayib haddana wuxuu dukaday waktigii qoraxda ay soo baxayso waktiga maniga ah marka wuxuu leeyahay waxaan fahmnay salaadaan horta la dukaday oo ninkii nebiga ragca ninkii haleelo waktigu haleella yidhi waktigii xadiidkii hore lagu soo reebay inay dhacday horta waa inaan oqoonsanaa buu leeyahy marka qad sallayaa macan bay dukadeen fii waqtayni yajmacaani ay kulminaya taxriima waqtayni laba waqti xaaraamnimadooda wadaalika labadii waqti annahumaa labadoodii sallayaa way dukadeen bacda subxi waalcasri bacda subxi waalcasri bay dukadeen laakiin waxaa la ysku haystaa nebiga markuu leeyahay nahaa can asalaati bacda alcasri xataa taqruba ashamsu salaada waqtiga gelitaankiisa mase salaada bicibrati lmusalli weeyaan sida laysku haysta waxaa weeyaan jamaacadaas hadday dukatay ninkaa dukaday bay xaaraam salaad ka tahay ilaa an taqruba ashamsu laakiin aniga haddaan casirkiiba dukanin binisbati lisalaatii casirkii ma aanan dukanin ninkaas sunno waa samaysan karaa laakiin cibrada waxaa weeyaan bacda salaatii lilcasr yaa u bilaabanaysa liannahu nebigu wuxuu uri bacd alcasri buu reebay bacd alcasri macnaheedu waxaa weya ninkii casrka dukaday laakiin ninkii hurdo ka soo kacay ee caaday u ahaan jirtay inuu dukado afar ragca qabla alcasri jamaacadana ay dukatay afartiisa ragca waa dukan karaa kadib salaadiisa uu dukanaya lianna annahya biictibaari salaatihi weeyaan sida qowl ay jumhuurta ay qabto ayib marka waxaa laleeyahay wadalika anahumaa sallayaa bacda الصubxi wاlcasr casrka iyo iyo subxi gadaasheed ay dukadeen bictibaari gayrihimaa min asalawaat biictibaari gayrihimaa min almusaliin dadkii kale marka loo fiiriyo ayaga salaadooda casirkii way kadib mar waa nahyi weeyaan midda kale wa maca busuuqi الshamsi qoraxda soo bixitaankeeda iyo wa maqiibihaa dhicitaankeedana way dukadeen labadii nahiyoo la kala qaaday ayadoo salaad bacda alcasri ayna bannaanayn yaa haddana waxay dhacday waktigii haddana qoraxda ay dhici rabtay nahaa can isalaati cinda guruubi shamsi xataa taqruba yaa haddana ku dhacay laba nahiyoo isku dhex jirtabay marka ninkii casirka ka hor hal ragca waktiga ka haleelay bacda alcasrina waa dukaday waktigii cinda isfiraari shamsi wa lilguruub waktigeedina waa dukaday ninka subxa dukadana waa sidaas markaasuu uri wahadihi arbacatu awqaatin afar waqti weeyaan manhiyun laga reebay arbacaday ay raacaysa haddii layidha awqaadka haddii la raacayna manhiyan labadaba icraab saxi ku tahay awqaadoo manhiyan layska reebay can isalaati fiiha in la dukado iyuu ninkaa dukaday ninkii casirkii oo hal ragca waqtigii ka dhiman yahay haleelay iyo subxigiio qoraxda inay soo baxday hal ragca ka dhiman tahay haleelay afar waqti oo nahyi ayuu ku dhacay liannahu sallaa bacda subxi waa nahyi cinda طuluuci الshamsi xataa tartafica qiida ramxina waa galay laba meel weyaan kii ma casirkii waqtigeedan sidaas oo kale w marka lamaa jacala rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa markuu yeelay almusaliina kuwa dukanay fii hadihi alawqaati awqaatan ayada kuwa dukanay markuu ka yeelay mudrikiina kuwa haleelay oo gaaray lisalaati subxi waalcasri casrkii subxi inay haleeleen hadduu nebiga ka soo qaado ninkii hal eh, rakca oo qoraxdii oon soo bixin gaaray markuu dukaday waqtigii waad gaartay markuu nebigu yidhi qoraxdii oo dhici rabto hal waqti ay ka dhiman tahay ninkii halkii waqti halkii ragcad dukaday waqtiga waa gaartay haddii la yidhi istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa ana nahyahu nabiga reebitaankiisa can salaati ou reebay fii haadihi alawqaati awqaadan ayadee cala annawaafili nawaafisha inay ku wajahan tahay yaan u daliishanay allatii nawaafisho laa talzamu aan laazimaynin marka uu nebiga yihi ninkii waktigaas hal ragca ka gaara xataa oo lagu ammaano waktigii waad gaartay la yidhi inuusan ninkaasi nahyiga asiga u oolin awsan khusaynin aan fahamnay wa ilaa waxaa la dhihi lahay ninkii hal ragca haleelo qabla طuluuci الshamsi falyantadir xataa taluca ashamsu wa tartafica qiida rumxin ha sugaa la dhihi lahay laakiin lama dhihina waxaa la yihi waktigaas ninkii dukado waktigii asoo kulli wada dukaday lamay tahay salaaddii dhan taas waxaan ka qaadanay salaadaas waktiga waad ku gaartay la yidhi salaadaadii adiga ee nahyiga ahayd ma aha buuri oo nahyigii markaan khaas weeyaan oo caam ma ah wadalika annahu laa yakuunu ahaa maayo an yujcala almaru qofkii in laga in laga yeelo mudrikan mid haleelay lisalaatin salaad soo gaaray fii waqtin gaaray nuhiya fiihi waqtigaa laga reebay can isalaati yacni ma dhici karta buu leeyahay in la yidhaahdo ninkii waqtigaas waa gaaray oo waa haleelay oo ragcadaas waa u tirsan tahay in la yidhaahdo haddana la yidhahdo waqtigaas asiga salaad ma duka kartid wax iskeeni kara maaha ee waxay noqonaysaa salaadaha waktigaas la reebay waa salawaadkii sunnada oon sababka aan lahayn ee midii faradka ahayd wakti kastaba waktigii laga soo gaara la dukanaa maadaama waktigeedii juz-u ka dhiman yahay wadalika musanifku wuxuu ku leeyahay annahu shaniya laa yakuunu ma ahaanayo an yujcala almar'u qofki in laga yeelo mudrikan mid haleelay lisalaatin salaad ma haleeli karo fii waqtin ou dukado waqtigoo nuhiya fiihi waqtigaas la reebay cani salaati laiska reebay salaad waqti layska reebay looma tilmaami lahayn nin salaadii gaaray inuu yahay looma tilmaami lahayn ee macnaheedi waxaa weeyaan ninkii salaadii waad haleeshay ninkii la yidhi nahyigaas asiga ma xuseeyo ee asiga waa ka banaanku ka yahay saas weeyaan ayb أخبرنا مالك عن بن شهاaب عن بن المسيب ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala xadiidkan hadda waxaa weeyaan mursal ibn اlmusayb saciid ibn musayb kibaaru taabiciina qolada musطalaxa waa ninka la yidhaha afdal الtaabiciin waxaa la leeyahay ibn اlmusayb taabiciinta dadka ugu xadiid badan uu kamid yahay sababta uu ku helayna waxaa lagu leeyahay waxaa weeyaan ninka uu gabadhii ka guursaday baa abu hurayra buu ahaa yacni annahu kaana zawjan eh, libinti abi hurayra abi hurayra maadaama mawsuuca u ahaa gabadhiisi ninkii guursaday cilmi badan buu ka helay taasuu guur marka dadka saalixiinta dadka cilmigale in loo dhawaado macnaha waxa weeyaan faa'iido badan baa kaa soo gaarayso marka hadda xadiidkan mursal waa laakiin waxaa la ogyahay طuruq kale صaxiix muslim wagayraha ku aroortay can ibni اmusayabi can abi hurayrata ana rasuula اllah marka xadiidka munqaطica idaa curifa makhrajuhu eh, yakunu xujatan marka irsaal muxuu u imaanaya maadaama ibnu اmusayab xadiidkan abi hurayra uu ka maqlay muxuu u tuuraya waxaa dhici karta asbaab badan ay ka mid tahay marka qaarkeed yani waxaa la yidhahda ikhtisaar ibn lmusayib inuu yihahdo can abi hurayra inuu yidhahdo mar kasta sheegi kari maayo mar buu iska soo gaabsanaa u le nabigaasaan yiri markii la yidhaahdo yaa kuu sheegeen can abi hurayra ka maqlay buu le lannu asi nebiga waqtigiisa ma uusan gaarin mar waxaa laga yaabaa ninkaas ibnu shihaabka oo ka wariyey yaan hubin inuu ibnulmusayib xadiidkan markuu warinayo inuu abi hurayra ku daray in kale inuusan hubinaa dhici karto marka waxaadan hubin intaad sheegi lahayd intaad hubta unbaad ku gaabsanaysaa marka tilmiid kaloon ibnu shihaab aan ahaynaa laga yaabaa inuu asiga aada u og yahay inuu ibnu musayib saciid eh, an abi hurayra inuu ka maqlay marka asbaab badan baa irsaalka keeni karto ee laakiin la dhihi maayo ninkan maadaama xadiidka abi hurayra uu ka maqlay muxuu u tuurayaa uu goynayaa lama dhihi karay marka xadiidkaas almuhim xadiid abi hurayra waaye qaala wuxuu ri man nasiya salaatan salaad ninkii iloobo man nasiya salaatan falyusalihaa hadukada idaa dakarahaa xasuu xasuus faina allaha yaquulu ilaahi waxau leeyahay aqimi الsalaata lidikrii man nasiya salaatan aw naama canha fii riwaaya saas qabto ninkii ama salaad iloobo ama ka hurdo taas waxay daliil u tahay waqtigii hore inuusan ahayn waktulikhtiyaar oo ninka salaadii uusan dib dhigi karin ilaa hal ragca ay ka dhinaata ma lahayn laakiin ninka saas iska leh man nasiya salaata aw naama canha falyusalihaa idaa dakaraha markuu soo xasuusto haddukada baa leehi markuu markuu soo xasuustana waxaa dhici karto awqaaddii salaada layska reebay inay iska noqoto marka lagama qaydi lama dhihin falyusalihaa idaa dakaraha in kaana fii gayri awqaati nahyi laguma qaydin idaa dakaraha markii mar allaala markuu soo xasto wakti kastaba ha ahaadee hadu kada baa leedi faina allaha yaquul waxau leeya aqimi salaata salaada ogle dikri ani xasuuski waxadaa anas bnu maliki wacimraan bni xusayni can اnabiy waxay ka wariyeen mila macnaa xadiidi bni اmusayab wazaada axaduhumaa waxau ziyaadiyey aw naama canhaa inuu ka hurdaa dhici karto idaa man nasiya salaatan aw naama canhaa salaad ninkii ka hurdo ninkii ilooba ama ka hurdo labadaba marka waxaa la yidhaahdaa labadaas wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo ugu soo koobay salaad cudurka hore looga taga jirinba salaad cudur karoon looga tagaanba jirin inaad ilow kugu dhaco oo aada u moodid inaad dukatay oo markaad tiraahdo war maanta casirkii iyadoo la aadaamaad aragtay war maxaa dhacay aw duhurkii markaasaa duhur goormaa la dukaday ma dhowaadba ilowdayba marka taas yani sharciga macduur buu ku yahay bishardi ninka inuusan istikfaaf iyo iska fudayso macno ayla lahayn salaadii waktigeeda la joogo la dukanayo adee hadhowti aan dukan doonaa haddana salaad kalea la dukana hadhowti baan dukan doonaa taas cudur ma ah laakiin cudurka waxaa weeyaan nin salaada waqtigeeda ku xifdi jiray ee ku dadaali jiray ee maalmaha maalin kamida ah ay u goyso qalbigiisa ay ka baxday ninkaasaa laga hadlay laakiin salaada waqtigeeda aada xasuusatay ee la dukanayo ee tiri hadhowti aan dukanaya haddaad ilowda taas cudurkuma leh ayb aw naama canhaa hurdadii waad ka hurday annawmu sulطaanun bay dadka yidhahdaan noomkaas xataa waxa weeyaan nin macduur ku ah iyo niman ku ahaynay kala tahay nin baa caado u tahay habeenkii dhan iska sheekeey meel wax buu ka hadlayaa wakti dambe uu jiifanaya waana is ogyahay inuu hurdaba iska soo kaci kari nin iska hurdo weyn weeyaan dad iga kici dhihi maayo saacad qaylisa qaadan maayo marka waxuu ku hurdaa hurdaha iiga tagtay taas sharcan ma ah hurdo walidalika dalika rajulu baala shayطaanu fii udunihi nabigu u yihi waxaa weeyaan nin aan cudur lahayn waay ninka laga hadlaya nin caadatan wakti inuu kasoo kaca leh ama cid isku halleyn jiray ama saacad ee cudur ay ku dhacday ama saacaddii ay ka xumaatay ama ciddii ka kicin jirta ayada hurdadii la tagtay asbaabtii salaada uu kaci jiray nin ay dhaaftaa laga hadlayaa mooye hurda caadatan ooba ninka maalin kasta caado ah inuu halka saac ka soo kaca kaas macno laga hadli maayo ninkaas aw naama canha ma kaas haadaa caadatuhu weeyaan marka qaala shaafici wuxu uri qaala rasuulu llahi falyusalihaa idaa dakarahaa salaadii hadduu xasoosto ha baa layidhi fajacala dalika midkaas wuxuu ka yeelay nebiga waktiga xasuuska fajacala wuxuu ka yeelay dalika dalika ay waqta tadakur waqtan lahaa salaadii buu watigu waktiga la xasuustaa waqti looga dhigay wa akbara bihi nebiga wuxuu waramay can illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu ka waramayo wuxuu yidhi aqim salaata lidikri buu ilaahay leeyahay oo salaadii la iloobo waktigeeda waxa weeyaan in waktigaas la dukado walam yastani nebiga ma reebin waqtan min alawqaati waqti oo awqaada ka mid eh nebiga kama soo reebin yadacuhaa shaksi uu ka tagaayo fiihi fii dalika alwaqti bacda dikrihaa markuu soo xasuusto kadib lama dhahayo waqtigaas hadduu waqti nahy yahay hala sugo ilaahay mausan dhihin nebigiisana maan dhihin markaasaa waxaan ogaanay salaadii la iloobo ama laga hurdo waktigeeda waa waktigaad indhex kala soo qaaday weeyaan aad waktigaad soo xashoy qalbigaada ku soo dhacday ha noqoto waktigeedii ha noqoto waktigii nahyiga ahay waxa weeyaan salaad waktiga hadiibu u dhaafo waktigeeda kaas wa marka fajacala dalika nebiga midkaas wuxuu ka yeelay waktan lahaa salaadii markii lasoo xasuustaaba wakti u ah layr waakbara nebigu wuxuu khamray bihi bidalika alxukmi can illaahi tabaaraka wa tacaala iyuu ka waramay walam yastani ma reebin yastani yadaas waxaa weeyaan ishbaac iyo iyo luqa daciifa ah. walam yastani waqta nebiga waqti ma uusan reebin waqtigo min alawqaati kamide eh, yadacuhaa shaksiga uu ka tegaya salaadii fi fi dalika alwaqti bacda dikrihaa markuu soo xasuusta waqti ninka haka taga laleeyahay ma jirto oo waqti nahyaad ku jirtaahe aada dhaaftid waqti laleeyahay male buu yuu musanifkeed أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عبد الله بن باباه waxaa weyaan mashaaikda oo imaamu الshaafiعي aniga hadda ima soo marin ninkaa magaciisa kitaabkan ka hor maca aan eh, waxaan wax ka qoray xadiidka waktigayga badana ay tahay badigood waa isoo wada maraan laakiin hadda ninkaan waxaa weeyaan weli ma aanan arkin waxay taas daliil u tahay yani ruwaadaas hadda bukhaari muslim abu daawuud ay ku wariyeen hunaaka ruwaad aakharuuna infarada riwaaya biriwaayati canhum alimaamu shaafici oo markaa shuyuukhdiisa waa loo baahan yahay walidaalika ibnu xajarba kitaab wuxuu sameeyey tacjiiru اlmanfacati fi rijaali اlarbaca la yihaahdo oo shuyuukhda imaamu malik iyo shaafici iyo axmed ibni xambal iyo abi xaniifa shuyuukhdooda oo aan kutubu sita aan ku jirin oy ayaga ziyaado kala noqdeen iyo kitaabkaas gooni u kulmiyey oo haddii ay jirto nin min ruwaati rijaali kutubi اlarbaca oo afartan ayaga kamid ah meeshaas in loo raadiyo haddii tarjaami laga waayo kutubta laga alif fi rijaal kutub sita macnaha waxaa weeyaan ninkaan oo kalea kamid can jubayr bni mطcimi ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi yaa bani cabdi manaaf reer bani cabdi manaafow waa qolada nabiga alayh salaatu wasalaam reer bani haashim iyo bani mualib meesha isaga yimaadeen man waliya ninkii tawaliyo oo minkum adinka idinka mida min amri nnaas dadka amarkiisa ninkii tawaliyo meel madax ugu noqdo shay-an madax ugu noqdo falaa yamnacanna yousan reebin axadan yousan reebin axadkoo taafa bi hada albeyti beytkan asiga ee tawaafo taafa bi hada albeyti bimacnaa yatuufu bi albeyt beytkan asiga tawaafay oo wasallaa dukanayo ayata saacatin saacadtii ka e ou doono inuu tawaafo ama ou dukada hareebina shaa ou doono min laylin habeen aw nahaarin marka nebigu wuxuu leey xaramka ilaahay waa xaram oo maftuux lijamiici اnnaas walidaalika masaajidaha kaloo hadda meeshaas ku yaalla kulli waa la wada xeraya laakiin xadiidka nebigaa wuxuu noqday dadka muslimiinta faa'ido weyn xaramka oo maka lama xerayo midka madiine cisho haddii lagu dukado nusaac la joogo haddaad jiifo tegti waa lagaa soo dildilayna isla markii lagugu soo tuuraa waa la wada xera laakiin xaramka makiga ah nebiga hadalkiisa wuxuu ihi falaa yamnacanna axada طaafa bihada اlbeyti wasallaa ayata saacatin shaa amarkaa nebiga lama khilaafi karo dantii waxay ku qasabtay dadkii in la sii daayo ilaa salaada markii laga aqimo inay iga iska soo galaan mooye wax la hadlaa xataa malaha arbaca وacishriin saaca fi qadiimi الzamaani wa xadiiثihi inaanan la xirin masaajidkaas faa'iido weyn baa xadiidkaas nabiga alayه الsalaatu wasalaam ayaa laga faa'idaystay marka nebigu wuxuu ihi man waliya ninkii tawaliyo madax ka noqdo minkum adinka idinka mida min amri الnaas dadka amarkiisa shay-an oo xaramkaasi wixii ku tacaluqa falaa yamnacana yousan reebin axada shaksi طaafa bihada اlbeyti beytkan oo xaramkaa طawaafo kacbada wa meel la طawaafoon beytkaas ilaahay aan ahayn ma jirto wasallaa dukado ayata saacatin shaaa saacatii ka oo ou doono nin allaal ninkii طawaafayan yaan la celinin ninkii dukanaya beytkii ku dukanaya aan laga celinin min laylin aw nahaarin ayata saacatin waxa weeyaan waa istifhaam oo istigraaqi ah marka waxaa loo qaadanaya waqti kasta uu doono macnihii waxay noqonaysaa waxaa soo gelaya awqaadii bacda alcasri bacda الصubxi cinda طuluuci الshamsi cinda guruubi الshamsi marka waxaa weeyaan xaramkaas istinaa buu leeyaho salaada waqtigeeda lagu dukanayo kuma jirta baa laleeyahay oo asiga nebiga xadiidkiisa ay ka qaateen qolo waxaa la leeyahay wakti kastoo lagu dukado awqaat lkaraaha ma laha liannahu waxaa weeyaan maadaama cinda albayt alacdam uu ninkii yahay inuu cibaadadaas shaydaan kale iyo qorax soo baxaysa u iila aad bay u fog tahay saasay qole daliishanaya qolena waxay leeyiin xadiidka macnihiisa ma aha awqaada nahyiga iyo maba laga hadlay laakiin waxaa weeyaan dadka umarada ah meesha xukumaa lala hadlaa waxaa leeyahay beytka ilaahay yaanan dad laga mancinin waktigay rabaan ha dukadaano marka waxaa dhici karta waktigay rabaan ha dukadaano oo waktiga oo salaada aan mamnuuca ka ahayn waa iska dhici kartaa marka sidii axaadiidtii hore looga qaadan karay kan loogama qaadanayaa laleeyahay laakiin waa loo daliishan karaa ayib أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرسل مثل معناه وزاد فيه وxuu زiyaadiyey يا بني عبدالمطلب يا بني عبد مناaf يعني labadii qoloo meesha isaga soo dhacaysay baa laysku tiriyey markaa nabiga عalayه الصلاaةu وaسلاaم maxaa saa qoladaas looga khasisay yani waxay ahaayeen sadanatu bayt illaahi alxaraam ayagaa gacanta ku haan jireen marka waxaa layidhi haddaad xaramkan meel kamid ee madax ka noqotaan dadka muslimiinta waqti kastoo yimaadeen haka hor istaagina saasaa layidhi uma saaqa alxadiida xadiidkiibuu qumiye oo sidii hore u sheegay qaala wuxuu ihi faahbara jubayru can الnabiyi waxau ramay annahu amara nebigu ina amray biibaaxati awaafi awaafka in uu bannaan yahay bilbeyti la awaafo iyo wasalaati lahu iyo salaadi wasalaati lahu lilbeyti oo tawaafkaas ama wasalaati lahu liajli tawaaf wasalaati lahu liajli tawaaf ilan markii la tawaafo laba rakcatayn fii maqaami ibraahim in lagu dukada la sunneeya iyo in beytkaas tawaafkiisa salaad loo dukado fii ayati saacatin maa shaaa fii ayati saacatin saacati ka oo maa shaaa طaa'ifu ninka tawaafay ou doono iyo walmusalli ninka dukanay saacad allaala saacadou doono iyu nabiga u banay inuu tawaafo salaadna uu ku duka karo salaadaas ha noqoto liajli tawaaf ha noqoto ama liajli bayt alxaraam wa taxiyatimasjidkiisa ha noqoto waxay rabta ahaato wa yubayinu midkaan wuxuu cadaynayaa annahu shaaniya inamaa nahaa nebiga waa reebay can ilmawaaqiiti waqtiyaashii buu reebay alatii awqaadoo nahaa canhaa nebiga uu ka reebay can salaati salaad uu ka reebay alatii salaadoo laa talzamu aan laazimaynin biwajhin min alwujuh salaad aan laazim ahayn yaa marka waxay noqonaysaa nahyigii nebiga ou reebay in la dukado awqaadda layska reebay waxay noqonaysaa salaad aan laazim ahayn ee salaadii faradka ahoo laazimka ama sabab leh taas kuma jirto saasuu leeyahay wa haadaa yubayinu midkan waxau cadaynaya annahu shaanii inamaa nahaa nebiga waa reebay can ilmawaaqiiti mawaaqiiti in la dukado awqaadkii allatii mawaaqiitii nahaa canhaa in ayda lagu dukado ou reebay عن salaati buu reebay alatii salaadoo laa talzamu aan laazimaynin biwajhin aan ku laazimayn min alwujuuh faamaa maa lazima wixii laazimay oo sabab lamiya falam yanha canhu nabiga ma reebin bal abaaxahu waa banay sala la